alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska saddex boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddoba eh wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni cumar waxau ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaya kullukum raacin dhammaantiin waxaa tihiin qaar ilaalinaya oo wax raacaya wa kullukum dhammaantiin mas-uulun can raciyatihi waxaa la weydiinayaa cidda raacayaana ilaalinayaan waalimaamu ninka madaxda ah ee muslimiintao dhan mas-uulka u ah ee imaamka u ah raacin waa raace oo ummadda ayuu raacayaa ilaalinayaa wa mas-uulun waxaa la weydiinayaa can raciyatihi dadkii shacabkiisa ee uu ilaalinaayey ayaa la weydiin doonaa oo lagala xisaabtami doonaa waalrajulu ninkuna raacin wuxuu raacayaa ilaalinayaa fii ahlihi ehelkiisa wa mas'uulun waxaa la weydiinayaa can raciyatihi yacnii dadka raciyadiisa uu ka mas-uul ka yahay baa la su'aali doonaa la weydiin doonaa xaqoodii ma ka soo baxay mise kama soo bixin waalmar'atu qofka dumarina raaciyatun waxay ilaalinaysaa raacaysaa fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa mas'uulatun waa la weydiinaya can raciyatiha yacnii ciddaa ilaalinaysay ee ay markaa raacaysay iyadana waa lagala xisaabtan xisaabtanayaa la weydiinaya ma dayacday mise waa ka soo baxday yacni ubadkii iyo maalkii waa soo gelayaan waalkhaadimu yacnii khaadimkuna ka cid u shaqeeya raacin wuxuu raacayaa ilaalinayaa fii maali sayidi qof kaleh ee sayidkiisa ah xoolihiisuu markaa raacaya ilaalinayaa wa mas'uulun can raciyatihi waxaa la weydiinayaa raciyadiisa iyo cidda waxa uu ka mas-uulka yahay baa la su'aalayaa oo lagala xisaabtamaya fa kullukum dhammaantiin raacin waxaa tihin raace mid ilaalinaya wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisana waa la su'aalayaa oo lagala xisaabtami doonaa muttafaqun calayhi marka waxaa laga soo qaatay baabka xadiiska hore aynu soo marraye wuxuu u soo qaadanayaa ninku marka waxa weeye ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay inuu raacayo oo waxa weeye dee taacadii iyo cibaadadii iyo wanaaggii inuu kula dadaalo amro oo khayrka ku barbaariyo oo xumaanta ka reebo oo u diido inuu mas-uul ka yahay marka salaaddii inuu amro cibaadadii amro taacadii amro waajibaadka amro kullu daalika waa soo gelayaan xumaanta ka reebo yacni wax xumaana waa inaanu marka waxaan ku sugin oo u dayn ee waa inuu marka khayrkii amraa yacni waxay soo gelaysaa marka quu anfusakum wa ahliikum naara in naartii laga badbaadinayay soo gelaysa xadiiska saddex boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sideede wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canh imaam abu daawuud wuxuu ka soo wariyey camr bnu shucayb oo aabbihii ka warinaayo shucayb ibni muxamed oo shucaybna awowgii ka warinaayo can jaddihi jaddihi damiirku wuxuu noqonayaa eh, shucayb buu noqonaya shucayb ayuu noqonaya waa fasiri doonaa can jaddihi shucaybna uu awowgii ka warinaayo oo cabdulaahi bni camr bn caas ah cabdulaahi bni camr bn caas ah radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi muruu wlaadakum bisalaa muruu amra oo fara wlaadakum ubadkiinna bisalaati salaada amra waxaa salaadda amartaan wa hum walxaal hum iyagu abnaa'u sabci siniin toddoba sano iyagoo markaa jira oo toddoba jir ah wadribuuhum garaaca ubadkaas calayha ay cala asalaati salaadda ku garaaca calaa tarki salaa salaadda inay ka tageen tegista ay salaadda ka tagaan ku garaaca wa hum abnaa'u cashrin iyagoo toban jir ah ku dila salaadda ku garaaca laakiin waa garaacan waxba baraarin waa garaac yaroo sahlan oo inkaarkii laga garanayo laakiin marka waxa ma aha mid waxway laf jabinaya ama jidhka jeexaya ama bararinaya marka waxa ma aha wa farriquu baynahum fi lmadaajic wafariquu kala geeyo kala kaxeeya baynahum iyaga dhexdoodana filmadaajici makaanu jiifyada ay seexanayaanna ku kala geeyo isku firaasha ku seexinina xadiisun xasan waa xadiis marka waxaweye xasan a ah weeye rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad wanaagsan buu ku soo wariyey camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi xoogaa culammadu waa isu khilaafi jireen laakiin saxiixu wuxuu yahay inuu xadiiska ay soo wariyaan cillo kale haddaanu lahayn inuu yahay xadiis xasan oo qawi ah culamada qaarkoodna waaba saxiixiyeen bal bacdi baa ku soo daray yani asaxu alasaaniid baabay ku dareen bacdi culammada ka midii inkastay yar yihiin qaar daciifiyena waa jiraan can abiihi iyo can jaddihi can jaddihi sida saxiixa waxay u noqonaysaa shucayb awowgii waa camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi bni camr bn alcaas shucayb waa ina muxamed muxamedna waa ina cabdilaahi bni camr ibn caas marka haddaad damiirka u celiso camar oo aad tidhaahdo waxa weeye can jaddihi can abiihi camar wuxuu ka wariyey aabbihi can jaddihi awowgiibaa camar ka sii wariyey camar awowgii wuxuu noqonayaa muxamed ibni cabdilaahi buu noqonaya muxamed ibni cabdilaahina saxaabi ma aha waa taabici idan xadiisku wuxuu noqonayaa mursal mursal buu noqonaya mursalkiina waa min qismi daciif mursalu taabiciyin bay noqonayaayoo taabici inuu mursal ka dhigay oo irsaaliyey oo cidduu ka maqlay aanu sheegin bay noqonaysa marka daciif bay noqonaysa marka sida saxiixa ah waa in damiirka jaddihi u noqonaayo shucayb u noqonay shucayb markuu u noqdo waxay noqonaysaa marka waxaweye inuu saxaabigii ka warinaayo cabdulahi bn camr bn caas oo awow markaa u ah shucayb haddaba maka maqlay shucayb awowgii ila markaana waxaa imanaya ishkaal ku saabsan armu halkaa munqatic ka yahay taa lafteedana waxa weeye waxaa sugan inuu markaa ka maqlay oo xadiis baa jira xaakim ku soo warinaya mustadraga oo uu tasriixinayo oo uu tilmaamayo can jaddihi cabdullaahi bni camr bni caas ya yacni markaa uu sheegay intuu saa u sheegay ayuu wuxuu tilmaamayaa wax weliba laga fahmaayo inuu markaysaga xidhiidhsan yahayoo shucayb marka waxaweyan uu ka maqlay awowgii dabeed wuxuu odhanayaa marka xaakim intuu tacliiqiyo xadiiskani wuxuu ka dhigan yahay kalyaddi bilyaddi oo kaleu ka dhigan yahay kalyaddi bilyaddi bimacnaa waxa weeye mid xidhiidhsan weeye marka xadiiskaasina wuxuu caddaynaya calaa kulli xaal itisaalka ayuu caddaynayaa oo in shucayb awowgii wax ka wariyey oo wax ka maqlay ayaa markaa taasna markaa u yahay calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay sanadkani waa qawi xadiiskuna waa xasan waanu leeyahay marka xadiisku shawaahid kale ayuu leeyahay yacni shawaahid kale ayuu xadiisku leeyahay xadiiska kale soo socdaana uu ka mid yahay bal xadiiska kalena aan xadiiska saddex boqoliyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo sagaale wa can abi surayata sabrata ibni macbadin iljuhaniyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam sabrat ibni macbad waxa uu sheegay waxau ihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxau yidhi callimu asabiya asalaata lisabci siniin callimuu bara asabiya ilmaha yar alsalaata salaadda amra lisabci siniin toddoba sano markaa waxooga ku bara laamku waa laamu tawqiit yacani toddobada sano markuu jiro markaa wakhtigaas bara ay cinda sabci siniin wadribuuhum calayha ku garaaca ibna cashri siniin toban sane markuu jirona markaana ku garaaca inaan tobnaad markuu yahay waxaa laga tilmaamayaa toban sane markuu jiro markaana ku garaaca oo salaaddii inaanu ka tegina la yimaado marka hadduu markaa dayaco ama yani markaa googooyo yani markaa ku dila ku garaaca waa garaacan waxba baranayn lafna jebinayn rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waa xadiis xasanoo abu daawuud iyo tirmidi soo wariyeen wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi tirmidi waa xadiis xasan ah walafdu abi daawuuda abi daawuud lafdigiisuna wuxuu ahaa muru sabiya bisalaati idaa balaga sabca siniin muru amra asabiya ilmaha yar bisalaati salaada amra idaa balaqa markuu gaadho sabca siniin toddoba sane markuu gaadho inuu salaadda tukada amra labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa ilmihii salaadda in la baro lana amro ayaa laga qaadanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadku markay toddoba jir noqdaan in salaaddii la amro ayuu nebigu markaa ina amray yacni salaaddu kuma waajibaha ilmaha yar markaasoo ilmuhu waa marfuucu lqalam rufica alqalamu can alaasa waxaana ka mid ahaa can isabiyi xataa yaxtarim ilmaha yar ilaahuu ka qaan qaangaadho qalinkii waa laga kor qaada oo wax dembiya loo qori maayo wax dembiya loo qori maayo marka isma diidayso in la amrayo waalidkii inuu amro iyo inuu ilmihii marfuuculqalam yahay labadiis isdiidi mayso waayo waalidkay ku waajib tahay inay amraan ilmahana marka waxa weeye waxay u tahay tarbiye iyo tadriib iyo tababar bay marka u tahay marka nisbadooda iyaga sunnay u tahay oo salaaddii uga dhigan tahay laakiin waalidku inuu amraa waajib weeye marka uu nebigu yidhi amrana maaha nebigu inuu toosiisa iyaga u amray walaysa man amara bilamri amar lisaalisi ilaa kamaa fi bni cumar waa ka odhanaya maaha markaysagaa kii yacni waxa weeyaan yacni markaa amray cid inay cid kale amarto inuu ciddaa kale isagu amray kama dhigna qisadii ibnu cumar oo kale mooyaane yacni murhu fal oo kan kale markuu mukallaf ahaayoo kale tabliiqoo kale ka dhigan yahay iga gaadhsiiya amarka ah xaaladda caynkaasa wuxuu noqonaya inuu mukallaf ku yahay laakiin markayna ka dhignayn amarkaa iga gaadhsiiya ana amraye ayna ka dhignayn ee laleeyahay adigaa xilkaagu yahay inaad amarto waxay noqonaysaa min baabi tarbiya ayay markaa noqonaysa iyo tadriib lagu tababarayo ayay noqonaysa marka ilmihii toddoba jir baa salaaddii lagu amraya inta aanu toddoba jir gaadhin waa la barayaa laakiin yacni markaa lama amrayo inuu markaa waxo tukado in la amraa yacni waxa weeye waalidkii mid saaran maha ama xadiiska sheegaya oo tilmaamaya mataa yusalli sabiyu sabigu goormuu tukanayaa oo deedna uu ku jirtay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey idaa carafa yamiinahu min shimaalih famuruuhu bisalaa hadduu midigtiisa bidixdiisa ka garto midigtiiyo bidixda kala garto yacni amra salaada xadiiska abu daawuud uu soo wariyey isaa tilmaamaya isagu waa daciif waa ibnu qataan iyo nawowi iyo albaani iyo intuba waa daciifiyeen marka waxa waye waa daciif weyi yaan toddobada gaadhinna dee ilmihii waa kala garanaya midigtiis iyo bidixdiis waa kala garanaya markaa saxiixu waxay tahay toddoba jirka in lagu amrayo wey laakiin ka hor in la sii baro yada marka waxaweye taasi waxay tahay mid yacni markaa eh, si uu salaadiiyo dee wixii eh, yani wixii la akhrinayay iyo wixii yacni waxa la samaynayo mid walba si u garto in la sii baraa iyadu waa ka duwantah saas aawadee cabdullaahi bnu cumar waa kii yidhi yucallamu sabiyu salaata ida carafa yamiinahu min shimaalih ilmaha sabigaa waxaa la barayaa salaada hadduu midigtiisa bidixdiisa ka aqoonsado ka garto salaadda waa la barayaa yacnii sida loola imanaayo iyo waxa la akhrinayaba hadday faatixa tahay iyo hadday atixiyaad tahay iyo hadday adkaaro tahayba waa la barayaa waa la qaybsiinayaa ibn abi shaybaa soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix sanadkiisuna waa saxiix xadiis marfuuca ma aha waa min qowli cabdulahi bni cumar weeye waxay culammadu isweydiiyaan toddobada sano ma waxaa looga jeedaa hadduu toddobada galo oo bilaabo mise kala badho mise dhammaystiro aqwaal baa ku jirta laakiin sida arjaxa ah waa in toddobada sano hadday u dhammaystirmaan inay tahay sidai ashyaada kale ku soo aroortayba markaa daabidku caynkaya toban jir markay gaadhaanna ku garaaca waxaa laga qaadanayaa wakhtigaa wakhti ka horreeya inaan lagu garaacayn toban jir markay gaadhaan salaadii hadday dee sagsaagaan ama siday tay ula iman waayaan ku garaaca garaacaasna wejiga lama garaacayo wejiga waxba lagaga dhufan maayo meelaha maqaatisha ah ee khatarta ah ee beerka iyo meelaha caynkaasa yacni markaa meelaha la midka ah ee waxaweeye dhibtu ka iman karto iyadana marka waxba laga dhufan maayo garaaca la garaacayana waa garaac sahlan oo khafiifa oo aan waxba bararinayn jidhkana jeexayn lafna jabinayn yacni markaa weeyaan inuu farabatana ma aha wax yar baa markaysa markaa lagu dhufanayaa laakiin maaha in lagu ceelbeelayo layskala dhacayo yacni marka taasna marka waxa ma aha taasna saas yada weeye sidaas weeye sidaa salaadda loo amrayo marka uu yar yahay ayaa yacni waxyaalaha kalena la amrayaa waxyaalaha kalena la amrayaa yacni saxaabadu waxay samayn jireen inay ubadka soomiyaan oo soonkii si uu ugu tababarto way soomin jireen wa baynahum fi lmadaajic markaanuu jiifyada ku kala geeyo yaynay wada seexanin culammada badankoodu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa inamadii hablihii inaynay wada seexan baa laga tilmaamaya haddaba xilliga markaa leeyahay ku kala geeyay maxaa laga tilmaamayaa markay toban jir gaadhaanba mise waa toddoba jirka badanka culammadu waxay yidhahdeen waa toban jirkaa laga tilmaamaya bacdii culammada ka midna waxay yidhaahdeen toddoba jirka laftiisa ayay ku xambaareen waxaana yidhahdeen wafariquu baynahum fi lmadaajici waxay ku xidhan tahay ma jumlada horaa lagu cadfay mise to dambe haddii la yidhahdo to lagu cadfay toddoba jirkay noqonaysaa in lagu kala geeyo oo aan marka waxa inamadiiyo hablihii aynay wada seexan walow walaalaba ha ahaadaan tarbiya xumay ka qaadayaan hadday wada seexdaan waa in marka waxa la kala durkiyaa la kala geeyaa culamada qaarkoodna waxay toban jirka in lagu kala geeyo ayay markaa yidhaahdeen sida axwadka ixtiyaadka badan lihina waxa weeye waa in yaraanshahaba iyagoo toddoba jiraba in lagu kala kaxeeyo mar hadday mumayis noqdeen yacni markaa la kala geeyo oo la kala kaxeeyo markaa weeye toban shirkii waxaaba dhici karta inay qaan gaadhaan de waxaa dhici karta hablaha qaarkood inay markaa waxa sagaar jir toban jir ay ku xaydaan baaba dhici karta marka qaangaadhnimadii waaba dhici karta inay gaadhaan ama ay ku dhow yihiin maadaamay sidaas tahay waxaa ku sugan saddu daraa'ic waddooyinka mafsadada keenaysaa in marka waxaa laga durko oo la awdo oo waddada marka xumaantu ka iman karto yacni la awdo yacni markaa sidaas aawadeed baa loo kala durkayna loo kala geynaya kuwii marka isku nooc ahaa laftooda oo inamadii iyagoo marka waxa weeye firaash waa ku wada seexan karaan laakiin bisharti waa in markaysaga jidhkoodii marka cawradoodii ay qarsoon tahay oo mid waliba dhar xidhan yahay laakiin iyagoo marka waxa weeye dee dhar aan xidhane ay qaaqaawan yihiin inay marka waxa weeyaan ku wada seexdaan firaash keliya ta noocaasi marka waxa weye waa mid marka munkara lafteeda yani waxa weye oo la diidayo yani marka weeye xadiis kaloo diidaya ayaana jira xadiis kaloo diidaya ayaa markaa jira marka waxa mid walba firaashkiisa in loo gaar yeelaana fiican saas yada ah ayaa markaa fiican salaaddii in la amro waxaa soo gelaysaa in tahaaradii la baro salaadii la baro yani siday u tahaaro qaadanayaan la baro yani kullu daalika waa soo geliya kullu daalika waa soo geliya baabka sagaaliyo soddonaad baabu xaqi iljaari waalwasiyati bihi yacni dariska xaqiisa sheegista la sheegaayo u baab yahay waalwasiyati bihi dardaaranka lagu dardaarmayo deriska in la xaq dhowro la ilaaliyo sheegista la sheegaayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu allaha caabuda allah walaa tushriku bihi shay-an waxba allah ugu sharig yeelinu hala wadaajinina wa bilwaalidayni ixsaana ay wa axsinuu bilwaalidayni labada waalidna u samafala ixsaanan samafalis u samafala oo labadii waalid u samafala wa bidilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibkaana u samafala walyataama agoonta u samafala waalmasaakiini masaakiinta u samafala waljaari dilqurba jaarka qaraabada u saaxiibka u samafala waljaari iljunubi jaarka fogna u samafala waalsaaxibi biljanbi kii waxa weeye saaxiibka ahaa ee dhinaca ku sugnaa isagana marka waxa u samafala bimacnaa waxa weeye rafiiqa kula ahaa ama camal kugu weheliyey ama safar kugu weheliyey ama wax la mida wabni sabiili ka musaafirkaee socdaalkaana u samafala wamaa malakat aymaanukum kuwa midigyaalkiinnu hanatay ee addoommadiinna ana u samafala aayaddan waxaa la yidhahdaa aayat alxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta toban xaq bay sheegaysa xaqullaahi baa ugu horreeya wacbudu allaha walaa tushriku bihi shay-an waa xaqullaah wa bilwaalidayni ixsaanan waa xaqii labadii waalid wa bidilqurba waa xaqii qaraabada saddex walyataama waa xaqii agoonta afar waalmasaakiin waa xaqii markaa kuwa baahan waaljaari dilqurba waaljaari iljunubi wasaaxibi biljanbi saddexdaasna waxa weeye iyagana ugee waxay noqonayaan sideed soo maa wabni sabiili wama malakat aymaanukum marka toban xaq bay sheegtaa toban xaq bay aayaddu sheegaysa waatuu ibnu cuhaymiin risaale ka qoray xuquuqun dacat ilayha ashariica waqtadata alfitra xuquuq shareecadu dadka ugu yeedhay oo amartay fitraduna ay keensanayso waa tobankan xaq weeye xaqullaah baa dee ugu weyn oo waa lagu hormariyey xaqa labada waalid baa ku xiga waa lagu xegsiiyey xaqii qaraabada yacni markaa agoontii masaakiintii jaarka qaraabada u saaxiibka ah waxa weeye jaarna waa yahay qaraabana waa u saaxiib yahay oo xaggii nasabka ama xaggii nasabkiiyo diinkaba dee waxaweeye dhowaanshaa ka jira junub waa jaarkii fogaaye isagoo aan markaa jaar waa yahay daris waa yahay laakiin xagga nasabka ayuu fog yaho qaraabo maaha isagu qaraabo maaha ama isku diin lama aha oo jaarkii dee saddex qaybood bay u qaybsamaan jaar saddex xaq leh mid laba xaq leh iyo mid hal xaq leh jaar muslim ah qaraabana kula ah haddana jaarkaagii ah saddex xaq buu leeyahy ya haddii aanu markaa waxa muslim ahayn Eh, uu yahay markaa qaraabo iyo jaarnimo eh, labada leeyahay laba xaq buu leeyahy ama markaa islaamnimo iyo jaarnimuu leeyahay ee qaraabo ma aha laba xaq buu markaana leeyahy midna waxa weeye labada midnaba kulama aha xaggii markaa diinkana isku diin ma tihidin xaggii qaraabadana qaraabo kulama aha laakiin jaar baa tihin hal xaq bu isaguna leeyahy hal xaq ayuu leeyahy wasaaxibu biljanbi waa kii isagu markaa eh, ku weheliye rafiiqa kula ahaa shaqa idinka dhexaysa ama wax la mida ama safar baa ku wada jirtaan culamada qaarna waxabay ku xambaareen wasaaxib biljambi in laga tilmaamayo oorida zawjada in loo jeedo haweenayda ninka uu qabo in laga tilmaamayo wasaaxib biljambi ibnu sabiilka iyo wamaa malakat aymaanukum xadiidka saddex boqol iyo sideed dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toban wa ibni cumara wa caaishata radia allahu canhum ilaahay raalliha ka noqdee qaalaa labadooduba waxay yidhaahdeen qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari maa zaala kama bixine waa ahaa jibriilu jibriil yuusiinii biljaari inuu deriska ii dardaarmayey xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu sayuwarisuh inuu dhaxal siinaayaba oo odhanaayo wuu ku dhaxlayaa haddaad dhimato ilaa aan sidaa maleeyeyba yani marka aad iyo aad buu igu celceliyey dardaaranku jaarka iyo deriska igu dardaarmayo ilaa si uu dhaxal siinayaaba oo dadka ku dhaxlayuu ku daraya dadka markaa ruuxa dhaxlaya ayuu ku daraya deriskiisa ilaa aan is idhi yani mala uu igu soo dhacayba muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahe bukhariiyo muslim baa isku waafaqsan waxaa laga qaadanayaa xaqa jaarku inuu weyn yahay baa laga qaadanayaa yacni aad iyo aadna marka waxa weeyaan yacni loogu dardaarmay in deriska la hagaajiyo markaa jaarka loo samafalo la wanaajiyo dhibta laga daysto la yska ilaaliyo dhibtooda loo dulqaato deris wanaaggii maxaa soo gelayaan haddii dhibi kaaga timaado dhibtooda inaad u dulqaadato laakiin de waxa weeye inuu markaa ruuxu yidhaahdo anigu dee waxna markaa ma dhibaayo waxaan u geysanayaana ma jiro wixii markaa igu sameeyaanna kama dulqaadanayo dee ixsaankii waxbaa dhiman ixsaankii waxaa soo gelaysa inaad marka waxaweye u wanaag fasho waxaad ku dhaanto ku tarto wanaaggaaga marka iyo khayrkaaga aad wax ka siiso dhibtaada ka haysato dhibi hadday kaaga timaadana aad u dulqaadato xadiiska saddex boqoliyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo koob iyo tobane wa can abi darin radia allaahu canh qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi yaa abaa darin abaa darow idaa tabakta maraqatan haddaad kariso maraqatan maraq haddaad kariso bimacnaa cad aad kariso ilaa cadkaa maraqu ka baxaaye fa aktir maa'aha farabadi biyaheeda biyaheeda badi wa tacaahad jiiraanak wa tacaahad ku dadaalo bimacnaa ka warhay yacni marka oo ku dadaalo xogagaal u noqo jiiraanaka deriskaaga oo bimacnaa inaad wax ka siiso marka ayaa laga tilmaamaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd can abi darin isagoo abi dar ka warinaaya qaala wuxuu yidhi ina khaliilii eh, sala allahu alayh wasalam awsaanii ina khaliilii saaxiibkay oo nebiga ah sala allahu alayh wasalam awsaanii waa ii dardaarmay idaa tabaqta maraqan haddaad kariso maraq fa agfir maa'ahu fara badi biyihiis biyihiisa badi uma andur dabeedna eeg ahla beytin min jiiraanik ahlu beyt ka mida jiiraankaaga ka mida eeg oo fa asibhum minha bimacruuf wax ka mida sii fa asibhum asiib sii bimacnaa sii minhaa wax markaa waxaweye maraqaa ka mida bimacruufin si wanaagsan markaa u sii macruuf xaalaad ku dheehantay sii yani waxaa laga soo qaadayaa in xataa haddii yacni markaa cad loo geeye iyo wax loo geeyo kale haddii xataa la waayo maraqa in loo geeyo maraqa kolle innaga dabeec ahaan ma isticmaallo tan noocaasoo kale waana dhici kartaa dadka qaar inay dhibsadaanba ay is yidhaahdaan waxaweye muxuu idinkala soo doonay biyahan kollay dee curfiyada kale jira marka dee in wax kaleba u qaataan waa suuragal yacni waxa weeyaan saas calaa kulli xaal sidaa xadiisku sheegaya saas weeye kolley curfiyaduna ictibaarkooda ay leeyihiin haddii waxa weeye marka ixsaan iyo wanaag loo qaadanayo in marka waxa weeyaan marka la siiyo in la siiyo ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal waa mubaalaqo waa ciiwi waa ka barya yidhahan naf male bay ku leeyihin waa in habeenkii lala soo guureeyaa qofka hadduu reerku wax qashay oo cadkii subaxa loo keeno waxay ku leeyiin waa ciiwi waa ka baryey ya ama waa saambuse laga addimay saambusa <laughs> intaan la addimin haddii la keeno waa macne laakiin haddii la addimo filish xadiidka saddex boqol iyo toban wa can abi hurayrata radi allaahu canh ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal wallaahi laa yu'min allah baan ku dhaartay ma rumayn wallaahi laa yu'min allah baan ku dhaartay ma rumayn qiila man yaa rasuul allah waxaa lagu yihi rasuulka ilaahayow man yaa rasuula allah yacnii waa kuma cidda aan rumayni qaala wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam aladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa kaanu ka nabadgelayn jaaruhu dariskiisu aanu ka nabadgelayn bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa iyo sharkiisa aanu ka badbaadayn oo ka nabadgelayn kaas ayaan rumayn bawaa'iqda waxaa loo jeedaa sharka ayaa loo jeeda muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhari muslim baa labadooda soo wariyen wa fii riwaayatin limuslim riwaaya waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaatay laa yadkhulu ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa yadkhulu ljannata ma gelayo jannada man laa ya'manu kaanu ka nabadgelayn jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu sharkiisi iyo dhibaatooyinkiisa aanu ka nabadgelayn kaasi jannada geli maayo xadiiska horena wuxuu sheegayaa mu'minba ma ahoo ma rumaynin waxaa loo jeedaa iimaankii kaamilka ahaa ayaanu rumaynin alkamaal alwaajib baa ka maqan baa laga tilmaamayaa wa min ahli waciid iimaankii waajibkaaba ee dhammayska tirnaa ayaanu la iman baa laga tilmaamaya ee wuxuu mutaysanayaa yani ciqaab buu mutaysanaya albawaa'iqu alghawaa'ilu waashuruur waa dhibaatooyinkiiyo shararka yani ciddii marka in loo geysto yacni dhib iyo shar loo geysto ayaa waxaa la yidhaahdaa bawaa'iq baa la yidhaahdaa baa'iqaduna waa musiibada iyo dhibaatada ayaa la yidhaahdaa xadiidka saddex boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo saddex iyo toban wa canhu bukhaari bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yaa nisaaa almuslimaat dumarka muslimaadka ahow laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha laa taxqiranna yayna xaqirin jaaratun mid deris ahi jaaratun markaa gabadh yayna xaqirin lijaaratihaa gabadha kale dariskeeda yaynay u xaqirin macruufka yar iyo wanaagga yar ay u samaynayso yayna xaqirin oo yaynay xaqirin oyayna yaynay xaqirin yaynay yasin yacnii gabadha dariska ah iyo gabadha kale dariska ah inta yar ee ixsaanka ah ama wanaagga ah ee ay u falayso ama u samaynayso ama ay siinayso yayna yasin oo xaqirin oo yaynay xaqirin walow firsana shaatin kulay ku tahay neef adhiya raafkii kulay ku tahay firsanka waxaa loo isticmaalaa asal ahaan geela loo isticmaalaa gommadda geela ayaa la yidhaahdaa asal ahaan laakiin hadda waxaa loo soo qaatay oo isticaaro lagu soo qaatay ee xaggii marka ariga ayaa lagu soo qaatay asaaratan waxaa loo isticmaalaa yacni geela loo isticmaala marka waxaa laga tilmaamayaa raafkaa yar raaf maxaa ku yaalla yaa mala dhallinyaradu raaf garan mayso raafku waa inta yare ugu hoosaysa addinka neefka ariga addinkiisa inta yare ugu hoosaysa ayaa waxaa la yidhahdaa raaf ee waxa weeye rusqiga ka hoosaysa weliba majintii oo dhammaystiran ma aha waa intaa yar ee raafka a ah kulay ku tahay inay siiso yayna yasino xaqiirin waa mubaalaqa mubaalaqa weyn marka waxaa laga tilmaamayaa wixii markaa khayr ah walow haba yaraadeen yaraadeenbe bixinta la bixinaayo inaan lagu masuugin inaan lagu bakhaylin inaan la xaqirin oo la odhan waxaan wax nafle ma aha maalinta qiyaame ruuxu wax kasta waa u baahan yahay aqallu shay darre hadduu helayo darre xasana ah qudhaanjo in la miisaana hadduu helayo aad iyo aad buu ugu baahan yahay waana isku cilkaanba maxaad u samayn weyda u bixin weyde muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka saddex boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afariyo tobane wa canhu waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen abu hurayre ka soo wariyeen anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyhi wasalam qaala inuu yidhi laa yamnac jaarun jaarahu an yaghrisa khashabatan fii jidaari laa yamnac yaanu diidin jaarun mid deris ahi jaarahu deriskiisa yaanu u diidin an yaghriza inuu ka taagto khashabatan qori inuu ka taagto fii jidaarihi gidaarkiisa inuu qori ka taagto yaanu diidin uma yaquulu abu hurayra xadiidkaa markuu soo wariyey abu hurayra ayuu wuxuu yidhi abu hurayra waa hadal mawquufo isaga ku koobanoo isaguu cabbiraya eh maa lii araakum canha mucridiin maa lii maxaa ii sugnaaday ayu shayin sabata lii araakum xaal aan idin arko canha mucridiin waxaan idin arkaa canha mucridiin xaal aa ka jeesanaysaan mas'alada aan sheegayo mas'alada aan sheegayo xaalaan idin arko idinka oo xaal aa ka jeesanaysaan maxaa idiin sugnaaday yacnii nowcan maa inay markaa xoogaa sidaa kolley aynay yeelayn oo ay diidan yihiin inay sidaa yeelaan ayuu ka fahmay markaasuu saa ku yidhi wallaahi la armiyanna biha bayna aktaafikum wallaahi allah baan ku dhaartay la armiyanna tuure oo tuure oo tuure biha mas'aladan bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda ku tuure yacani dhexdiinna idinku tuure ya garbihiinna dhexdooda ku tuure oo xujada idinku oge muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ruwiya khashabahu bilidaafati waaljamci wa ruwiya khashabatan bitanwiini cala alifraad waxaa loo soo wariyey lafdiga xadiiskan ku jira khashabahu waa loo soo wariyey bilidaafati waaljamci khashabahu qoryihiisa waa loo soo wariyey oo khashabatun iyo khashab yacni waxa weeye marka midna macno mufrad bay u dhacaysaa midna macno jamac bay u dhacaysaa ya waa sida baqaratun iyo baqar baqaratun middii quray noqonaysa baqarna waa locdii badnayd khashabatun iyo khashab iyaguna waa saasoo kale waa kadalik marka jamacii iyo mufradkii waxaa kala farqinaya tada tada kala farqinaysa ruwiya khashabahu bilidaafati iyo waljamci idaafo xaaluu ku sugan yahaa la soo wariyey oo damiirka haada loo idaafeeyey iyo waljamci la jamciyo oo mufrad aan laga dhigin marka qoryihiisa inuu ka taagto gidaarkiinna yaan midkiin u diidin baa macnuhu dhacaya wa ruwiya khashabatan mufradnimona waa loo soo wariyey bitanwiini la tanwiiniyo yacni markaa laba kordhig la akhriyo oo nuunka markaa nudqiga soo baxaysa oo la akhrinaayo laakiin aan la qorayn la akhrinayo cala alifraadi mufradnimo yacni markaa xaalay ku sugantay wa qowluhu maa lii araakum canha mucridiin hadalka uu sidaa leeyahayna canha waxay u dhacaysaa yacni can haadihi sunna sunnahan aan idiin sheegaayo maxaan idiin arkaa xaalaa ka jeesanaysaan can haadihi sunnati yani saas ayay noqonaysa oo ilaa xadiisku waa mudakar xadiisku waa mudakar haddii masalo la yidhahdana waa la mid laakiin sida uu si cabbiraa fiican can haadihi sunnati sunnadan shaygii nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam oo la sheegayaa sunna waa yahay markaa saas aawoodee can haadihi sunnati baa macnuhu dhacaya xadiiskan waxaa laga qaadanayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u reebay oo uu inoo diiday ninka deriska ahi ninka kale dariskiisa inuu u diido gidaarkiisa inuu qori ku muto inuu u diido ayuu nebigu ka reebay calayhi salaatu wasalaam waa inuu u ogolaadaa aanu ka mancina u diidin waa inaanu u diidin nahyigan la reebay oo ku saabsan laa yamnac jaarun jaarahu an yaqrisa khashabatan fii jidaarihi nahyiguma taxriim ba ah isaga wuxuu noqonayaa nadbi ayuu noqonayaa loo sunnaynaayo ayuu markaa noqonaya haddii la yidhaahdo nahyigu waa taxriim oo uma diidi karo macnaheedu waxay tahay beddelna kama qaadan karo oo bimacnaa waxa weeye ma odhan karo gidaarkaad igu qabsanayso kharashkiisa i xisaabi markaa ma odhan karo saasaa ka dhalanaysa ha yeeshee jamaahiirta culammadu waxay qabaan inaan nahyigu taxriim ahayn ee uu markaa yahay nadbi ruuxana maalkiisa de isagaa u gaaraa oo tasarufkiisa leh inuu walaalkiiyo deriskiisa ixsaan uga sameeyaana waa miduu fadli iyo ajar ka helaayo calaa haada marka saa lagu socdo wuxuu markaa noqon karaa inuu markaa beddel ka qaadan karo bimacnaa inuu u diidaa ma bannaantay mise ma bannaanay ku xidhantay mogta marka markay ka eegaan inuu waxa weeye asalatan ruuxu maalkiisa tasarufkiisa inuu leeyahay oo isagu u madax bannaan yahay oo wixii tabarruca isagu ka samayn karo hadduu doonana uu iska dhaafi karo calaa haada marka saa laga eego qawaaciddii waxa u dhow in marka waxaa la yidhaahdo beddel waa ka qaadan karaa oo hadduu beddel ka qaadanayo dee waana u diidi karaa haddii beddelkii la siin waayaa ka imanaysa laakiin haddii la yahay uma diidi karo dee beddelna kama qaadan karo way noqonaysaa bedelna kama qaadan karo calaa kulli xaal masaladu saasay ku xidhantay laakiin jamaahiirtu waxay qabaan inaan waxaweeye eh, bedel inuu ka qaadan karo eh, inuu u diidaana inay tahay mid laga fiican yahay oo ayna taxriim ahayn yacni markaa saas yada ah laakiin daa'ifo culammada ka mid ah xadiiska daahirkiisa qaatay oo yidhi asalka waxa uu ahaa eh, nahyigu inuu taxriim yahay annahyu yaqtadi taxriim saas aawadee uma diidi karo masaladii tasarufkiisa inuu la madax bannaan yahayna ashyaada caynkaasee isaga dhib aan ku lahayn waxay noqonaysaa waxaweeye shay markaa lagu laazimiyey oo kale sida xaqa martida oo kale loo laazimiyey ashyaadaasoo kale ayay markaa ilxaaqinayaan waxay leeyihin ashyaa ku yimid khilaafu alasli weeyaan saasay markaa leeyihin sidaas ayay leeyihin laakiin waxaa loo shardinayaa marka la yidhi waxaweeye qorigiisa inuu ku taagto yaanu u diidin waa inaan qorigaa uu ka taaganayo ama ku qabsanaya ah dhibaato aan uu ku keenayn laakiin hadduu isaga dhib ku keenaayo oo markaysaga gidaarka jilicsan yahay oo uu ka duminaayo iyo wax la mid ah ta noocaas iyadu ma soo gelayso xaalka noocaas ah waayo isagiibaa ku dhibaatoonaya oo dhibi uga imanaysaa maadaama dhibi uga imanaysana waxa weeye laa darara walaa diraar wixii marka isaga dhibaya inuu jaarkiisa kale kula kaco dee lama oggola xadiidka saddex boqoliyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo shaniyo tobane wa canhu abu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaariyo muslim ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falaa yu'di jaarah man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaya waxaa yowmulaakhir loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambeeyaan jirin waa aakhiru yowm saasaa walyowmi alaakhir loo yidhi falaa yu'dii jaarah yaanu dhibin deriskiisa yaanu dhibin deriskiisa yaanu dhibin waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaaya falyukrim ha sharfo oo ha maamuuso dayfahu martidiisa ha maamuuso ha sharfo waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe qiyaamada rumaynaya falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha yidhaahdo aw liyaskut ama ha aamuso ama khayr ha ku hadlo ama ha aamuso muttafaqun calayhi bukhaari bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu sheegayaa saddex mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay ciddii ahluliimaan ahi oo allah iyo maalinta aakhiro rumaysay deriska yaanu dhigin nahyigu waa liltaxriim deriska inuu dhibaa uma bannaana xaaraan bay ka tahay dhibtaasina waxa weeye waa dhib oo dhan af iyo addiin sinaba inuu ku dhibaa uma bannaana hadday hadal tahay iyo hadday gacan tahay mid walba marka deriska in la dhibo waa mid xaaraanaan bannaanayn dembi kabaa'irana weeye waynaga ku soo aragnay xadiiskii hore aynu soo aragnay laa yadkhulu jannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah marka wax xataa qofku aanu islahayn waa dhibaysaa ama wax weyne kuma sugnaa haddii jaarku ku dhibaatoonayo oo dhib ay ku tahay waxa waajib ku ah inuu ka daayo ayaa waajib ku ah inuu ka daayo ayaa waajib ku ah wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa masalada labaad cid kastoo iimaan la timi martida ha sharfo sharafka martida la sharfaayo la maamuusayana soo dhowaynta iyo bashaashada iyo sida wanaagsana lagu qaabilayo iyo markaa waxaweeye waxa la siinaayo lagu sooraayo kullu daalika soo geliyey marka ikraamkii waxaa soo gelaya xagga odhaahda iyo xagga ficilka mid walba waxaa soo gelaya xagga gogasha iyo soo dhowaynta iyo tarxiibinta iyo salaamta waxaa soo gelaya xagga cuntada la siinaayo ayaa soo gelaysa oo haddii cuntadii la siinaayo laakiin ay dee tahay oo ka dhigan tahay hooyo ku go oo dee waxa waxaweye weji cabuusa iyo yacni karoox iyo yacni markaa dhib markaa waxaa lagu siiyo dee xaaladda noocaasa lama sharfin ikraamku ma dhicin ikraamku waxaa la doonayaa yacni orah iyo ficil yacni mid walba in lagu sharfo ayaa la doonaya oo si wanaagsan loo salaamo oo la tarxiibiyo oo la soo dhoweeyo oo ah, bashaasho sile iyo farxad yacni lagu qaabilo oo hadal wanaagsan lagu yidhaahdo oo cunto wanaagsan loo keeno Eh, gogol wanaagsan loo dhigo eh, cuntadii markaysa markaa la cunsiiyo loogu sheekeeyo yacni kullu daalika waxay soo gelayaan ikraamkii martida la sharfaayay soo gelayaan eh, masalada saddexaadee xadiisku sheegaya waxay tahay ciddii iimaan ee la timi oo allah iyo maalinta aakhire rumaysay ama khayr ha ku hadlo ama ha aamuso yacnii hadalkii shar badan baa ka iman karaa macaasi iyo dembiye badan baa carabka ka dhaca oo sakaa'ir iyo kabaa'ir mid walba leh bal gaalnimo leh saas aawadeed carabka in la kaantaroolo oo la ilaaliyo oo wixii dembiya aan lagu hadlin ama khayr lagu hadlo ama laga aamuso saa layna amrayaa saas yadaa weyi xataa wixii aan khayr ahayn oo yacni waxa weeye iska laqwiga ah in laga gaabsadaa xadiiska laga qaadanayo marka aamuska laga aamusayo wixii aan khayr ahayna waxay u qaybsamaan midna aamus waajiba midna aamus sunna aamuska waajibka wuxuu noqonayaa wixii dembiya in laga aamuso ayuu noqonaya waa waajib oo dembigii in lagu hadlaa ma bannaana xadkuu doonaba ha gaadhsiisnaadi midna wuxuu noqonayaa aamus sunna ah hadalkii iska mubaax ahaa haddaan faa'iida ku jirin laftiisa in laga aamusaa waxay noqonaysaa mid waxaweeye markaa manduub ah laakiin mubaax ha ahaadee haddii manfaca adduunya ku jirto hadalka lagu hadlayaa isagu waxay noqonaysaa markaa mid eh, manduub la odhan waxay noqonaysaa maslaxadaa daraaddeed baa loogu hadlayaa iyadu waa ka hadhanta waa ka hadhanta marka wixii dembiga in laga aamuso wixii xataa la ysku qabto eh, waa in markaa haddii la kala garan waayo ma dembiba mise ma aha nabadgelyadu waxay ku jirtaa in laga gaabsado la iska daayo alimaamu nawowi winoo keeni doonaaye wuxuu odhan doonaa markuu doonayo ruuxu inuu hadlo waa inuu hadalkii eegaa maslaxadiisa miyaa badan mise mafsadadiisa ma dhibtiisaa badan ma dheeftiisa hadday dheeftiisu badan tahay ha ku hadlo hadday dhibaatadiisu badan tahayna iska daayo hadduu ka shakiyo marka waxa weeye ama ay isleekaatana waa inuu ka gaabsadaa lianna salaamata laa yacdiluha shay nabadgelyada wax u dhigmayaa ma jiro nabadgelyada wax u dhigmayaa ma jiro man samata naja waa kii xadiisku u timi kii aamusa waa nabad gala xadiiska saddex boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lix iyo toban wa can abi shurayxin alkhusaaciyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal muslim waxa uu ka soo wariyey abi shurayx alkhusaaci in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaya falyuxsin ilaa jaarih ha u samafalo deriskiisa deriskiisaa u samafalo kii hore wuxuu aha falaa yu'dii jaara yani dhibtiisaa ka haysto yaanu dhibin kanna wuxuu tilmaamayaa falyuxsin ha u samafalo ilaa jaarihi deriskiisa waman kaana ku kastoo ahaada yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir maalinta dambe qiyaamada rumaynaya falyukrim dayfa ha sharfo martidiisa waman kaana ku kastoo ahaada yu'minu mid rumaynaya billaahi allah iyo walyowmi alaakhir maalinta dambe qiyaamada falyaqul khayran ha yidhaahdo khayr aw liyaskut ama ha aamuso rawaahu muslim bihada hada lafdi muslim baa soo wariyey lafdigan ayuu ku soo wariyey farqiga ku sugani wuxuu yahay eh, falyuxsin ilaa jaari dhibta inuu ka daysto keliya yaanu ku joogine samafal ha u sameeyo oo ha u samafalo ya samafalkaana waxaa soo gelaya yacni salaamta iyo wanaagga waxaa soo gelaya yacni wixii macruufee uu samaynaayo adeegyada ay u baahdaan iyo maacuunka in la ammaanaysiiyo yacni waxaa soo gelaya wuxuu ku dhaamo inuu ugu deeqo ayaa soo gelaya yacni dhibaatada hadday dhibaataysan yihin laga warhayo kullu daalika ayaa soo gelaya kullu daalika ayaa soo gelaya marka fadiiladu waxay ku sugan tahay ixsaanka loo samaynaayo ayay ku sugan tahay jaarka iyo deriska wa rawa albukhaariyu bacdah xadiiskan qayb ka mida ah ayaa bukhaari soo wariyey xadiiskan waxaa laga eegayaa saxaabiga ayaa laga eegaya marka waxa weeye nafsa saxaabi isagoo ah qayb ka mida waa soo wariyey hadday muxadisiintu yidhaahdaan xadiiskan ay yidhaahdaan xadiiska waxay eegayaan matnigana waa eegayaan waxay kaloo eegayaan saxaabigana waa eegayaan yaa matniga keliya la eegi maayo haddii waxa weeye kale laba saxaabi soo kala wariyeen laakiin matnigu isku mid yahay waxaa la odhanayaa xadiiskan yani marka waxa waya ciddaasi ma soo werin haddaba waxaa laga yaaba saxaabi kale inuu ka soo weriyey marka muxadisiintu waa ictibaarinayaan raawiga xadiiska laga warinaayo saxaabigaana inay eegayaan ee matniga keliya aynay fiirsanayno eegin rawa bukhaariyu bacd xadiiska saddex boqoliyo shan iyo toban wa can caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allahi ina lii jaarayni fa failaa ayihimaa uhdii caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha waxaan ku idhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna lii jaarayni waxay ii sugnaaday laba deris ah ayaa ii sugnaadoo laba jaar baa ii sugnaaday fa ilaa ayihimaa uhdii labadooda kee baan hadiyadda siiyaa waanu aanu hadiyeeyaa hadiyadda kee baan ugu deeqaa oo siiyaa qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad u hadiyeysaa labada ka kuu dhowaansho badan baaban xagga albaabka kuu dhowaansho badan kaa u hadiyey oo hadiyadda sii rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa derisku siduu u kala dhow yahay inuu u kala xaqnimo badan yahaa laga qaadanaya oo midiba kuu kaaga dhow yahay inuu kaaga xaqnimo badan yahay waxay culammadu isweydiiyaan xadka derisku waa intee bacdi culammada ka mida dee waxay yidhaahdaan xadka derisku waa dee badanayaayo yacni gees walba afartan guri ayuu noqonayaa afartan guri ayuu noqonayaa gees walba marka calaa haada wuxuu noqonayaa derisku markaa inuu dee waxa weeye markaa bato oo wax fara badan baa markaa noqonaya deriskii markaa noqonay wax badan ayaa deriskii noqonay laakiin dee waa kala dhow yihiin culamada qaarkoodna waa sidaa wax ka duwan waa sheegaan oo waa tilmaamaan taxdiidkaas kolle xadiidka afartanka ku soo arooray ee sanadkiisa dacfa ku jira wakhtiyada qaarkood haddii meeshu yar tahay oo waxaweeye tuulo oo kale iska tahay ama markaysaga magaalo yar ay tahay yacni nooc jaara la yska wada ictibaariyaa suma laa yujaawiruunaka fiiha ila qaliila yacni madiine kugulama darsayaan in yar mooyaane marka waxay ku xidhan tahay xadka marka inta kolba ay leeg tahay bay ku xidhan tahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiiska sida derisku u kala dhow yahay oo albaabkiisu kugu kala dhow yahay inuu kugu kala xaqnimo badan yahay marka sidaa in loo kala hormarinaayo ayaa laga qaadanaya marka ixsaankii aan la wada gaadhsiin karin waxaa la samaynayaa cidiba cidday kaaga dhowdahay inaad markaa ku dadaasho ayaa laga qaadanay xadiiska weliba waxaa soo gelaya ixsaanka deriska loo samaynaayo haddii dhibi ay kaaga timaado inaad u dulqaadato oo dee hadduu qofku markaa uu yidhaahdo haydaarinku daari maaye oo waxaweeye markaa aanu deriskii dhibayn laakiin dhibtoodii aanu u dulqaadanayn dee waxaweeye ixsaankii waxbaa dhiman dhibtii hadduu ka haystay yacni waxa maqan markaa ixsaankii marka ixsaankii waxa soo gelaya inaad xataa dhibtooda u dulqaadato ayaa soo gelaysa dhibtooda inaad u dulqaadato ayaa soo gelaysa xadiiska saddex boqol iyo lix iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo toban wa can cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhumaa cabdullaahi bni camr wuxuu ka soo wariyey alimaamu tirmidi cabdullahi bni camr bn caas radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi khayru lasxaabi cinda allaahi asxaabta waxa ugu khayr badan cinda allaahi allah agtiisa khayruhum lisaaxibih ka ugu khayrnimada badan ee ugu wanaagga badan lisaaxibihi saaxiibkiis kaasaa ilaahay agtiisa ugu khayr badan ninka saaxiibkii ugu fiican ee ugu wanaagsan ee ugu samafalka badan ee ugu wanaajinta badan ee ugu hagaajinta badan baa ilaahay agtiisana ugu fadli badan waa ugu wanaagsan wa khayruuljiiraani derisyada waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan cinda allaahi allah agtiisa tacaala allah isagaa korreeye khayruhum lijaari deriskiisa ka ugu wanaagga badan ee ugu wanaajinta badan oo midba ku uga wanaajin badan yahay deriskiisa oo uga samafaris badan yahay ilaahay agtiisa waa kaga sharaf badan yahay waa kaga fadli badan yahay kaasaa fadli badan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu uhi waa xadiis wanaagsan weeyo xasan ah darajatulxasan xadiis jooga weeye tanna waxaa laga qaadanayaa sida marka waxa weeye loogu samafalayo saaxiibada iyo jiiraankaba in loo kala fadli badnaanayo saaxiibka ugu wanaagsan inuu noqonayo ka saaxiibkiisa ugu daryeelista badan ugu samafalista badan ugu wanaajinta badan ugu dulqaadka badan yacni markaa hadduu xataa ku qaldamo sida u dhaafaya u cafinaya ay ugu badan tahay kaasaa ilaahay agtiisana yacni ugu fadli badan jiiraankana waxaa ugu khayr badan ilaahay agtiisa ka deriskiisa ugu wanaajinta iyo samafalista badan marka waxaa laga qaadanayaa in deriskii aad iyo aad yacni loogu dadaalo wanaajintooda iyo inaan la dhibin iyo in dhibta laga haysto iyo in loo samafalo iyo in loo wanaag sameeyo iyo in loo dulqaato ayaa laga qaadanaya xadiis kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay qof dumara oo cibaado badan oo habeenkii bay xataa salaad u kacdaa wakhti badan bay tukataa laakiin dariskeeday dhibtaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hiya fi nnaar naartay gelaysaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni qofku inuu sunnayaal la yimaado iyo inuu macaasid iyo dembiyada iska ilaaliyo labada waxa weynaansho badan inuu macaasidiiyo dembiyada iska ilaaliyo hadduu qofkii marka waxa weeye sunno badan yahay oo khayraadka sunnahe uu la yimaada ay fara badan yihiin hadduu doono soon sunno ah oo badan la yimaado qur'aan akhris dikri salaad iyo qiyaam yacni fara badan la yimaado laakiin macaasidiiyo dembiyadii uu iska dabaalanayo dadkii dhibaataynaayo deriskii dhibaayo ya dee wuxuu ku sugan yahay khatar laakiin dhibtiisa hadduu dadka ka haysto oo farallada keliya ku dadaalo wixii dembiyana iska jiro sunnayaal badan oon la iman dee jannada inuu gelayaa laynoo sheegay marka waxa weeye ruuxa markaa inuu sunnaha markaa farabadsado waxa uga sii muhiimsan dembiyada inuu iska jiro marka derisyada in la dhowro oo la xaq dhowro oo la ilaaliyo waa wixii dhib ku aan lagula kicin ayaa markaa laga qaadanay baabka afartanaad baabu biri alwaalidayni wa silati alarxaam ay haada baabu fadli biri alwaalidayn labada waalid in loo samafalo fadligiisu u baab yahay ama dikrina aad sii qadarto baabu dikri fadli biri alwaalidayn labada waalid in loo samafalo fadligooda sheegista la sheega u baab yahay wa silati alarxaami iyo qaraabooyinka in la xidhiidhiyo fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu allaha caabuda allah walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi ay billaahi allaha la wadaajinina shay-an waxba ha la wadaajinina ilaahay waxa ilaahay ugu shariig yeeshaan oo la wadaajisaan yaynay jirin wa bilwaalidayni ixsaana labada waalidna u samafala samafal wa bidilqurba cidda qaraabada u saaxiibkaana u samafala walyataama agoonta u samafala waalmasaakiini masaakiinta u samafala waaljaari dilqurba jaarka qaraabada u saaxiibkaana u samafala waaljaari aljunubi jaarka markaa fogna u samafala waalsaaxibi biljanbi yacnii saaxiibka dhinacaaga ku suganna u samafala waa kii rafiiqa ahaydeen ee sanco ama farsamo ama shaqo ama markaa waxaa safar ay isku weheliseen amaba qowl kale wasaaxibi biljanbi in laga tilmaamayo zawjadii ooridii in laga tilmaamayo qofkii dumare uu ninku qabay in wasaaxibi biljanbi looga jeedo waa soo gelaysa wabni sabiil iyo ina waddo yacni kii musaafirka ahaa ee socdaalkaana u samafala wamaa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinnu hanatayna u samafala waa aayat alxuquuqi alcashara horaynu soo aragnay marka tobanka xaq waxaa ku jira derisyada kii dhowaa iyo kii dheeraaba in loo samafalo ayaa ku sugan laakiin hadda wuxuu u keenay wa bilwaalidayni ixsaana wa bidilqurba labada waalid in loo samafalo iyo cidda qaraabada u saaxiibka in loo samafalo wa qaala tacaala allah waxau yidhi wattaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam wattaquu allaha allah ka baqa oo mukhaalafadiisa iyo cisyaankiisa iska jira aladii kaasoo tasaa'aluuna bihi aa wax isku weydiisanaysaan waalarxaama qaraabooyinka inaad goysaanna ka baqo iska ilaaliya qaraabooyinka inaad goysaanna iska ilaaliya marka waxay ku cadfan tahay allaha ayaa lagu cadfa ay wattaqu larxaama an taqtacuuha qaraabooyinka iska ilaaliya inaad goysaan iska jira oo iska ilaaliya wa qaala tacaala allah waxau yidhi waaladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal mu'miniinta markuu ilaahay ammaanaayo wuxuu ku ammaanay waa kuwa xidhiidhinayey wuxuu allah amray inay xidhiidhiyaan wuxuu allah amray inuu xidhiidhiyaanna qaraabooyinkaa ka mid a marka qaraabooyinkii waa in la xidhiidhiyaa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa waa u dardaarannay aadamiga ama insaanka biwaalidayhi labadiisa waalid inuu samafalo ayaan u dardaarannay xusnan samafal inuu u samafalo ayaanu markaa amarno u dardaarannay waa amarnay xusnan iyo ixsaanan wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay oo amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane cid kale inaydaan caabudin ayuu allah xukumay oo amray wa bilwaalidayni ixsaana iyo in labada waalid u samafashaan samafal imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa imaa yabluganna hadday gaadhaan cindaka adiga agtaada ku gaadhaan alkibara yacnii gabowga iyo da'da iyo weynaanta ay gaadhaan axaduhumaa labada waalid midkood uu gaadho aw kilaahumaa ama labadooduba ay gaadhaan oo agtaada ay ku gaboobaan falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin hadal xun ha ku odhanin yacnii xumaan baa idiin sugnaatay iyo uf ha ku odhan qof waxa laga qashaafayo ee la dhibsanayo ayaa la yidhaahdaa kaannahu laleeyahay waa qarmuun baa idin sugnaado kare waa uftii dee aanu isticmaalno uf aan la yidhaahdo marka uf ku odhanina hadal kastoo xun in lagu yidhahdaa la diidayaa ufin waa tusaale laakiin hadal kastoo xun ama cay ha noqdo ama habaar ha noqdo ama marka waxaa yacni markaa hadal kastoo xun ama cay ah ayaa loo diidaya in lagu yidhahdo iska daa dee waxaweyaan in gacan iyo wax kale uga tagaana iskaba dhaafba hana dagaalin ha huruufina ha dagaalin taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen gacmaha ku saydhin in gacmaha lagu saydho waxay soo gelaysaa yani waxaweye dagaalkii iyo wixii la diidayay soo gelaysaa waa nooc cuquuqa ka mid ah. a xataa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen indhaha in lagu takhla maaha waxaad karaahiyaysanaysa hadday kugu yidhaahdaan labada waalid oo dabaed markaas si cadhale aad u eegto indhaha ku takasho si aad ka dusinayso waxay ka mid tahay min alcuquuq waalidinkaarnimaday ka mid waalidinkaarnimada ayay ka mid tahay walaa tanharhumaa ha dagaalina oo haatigina ha dagaalina wa qul lahumaa waxaa ku tidhaahdaan qowlan odhaah ku dhaha odhahdaasoo kariiman wanaagsan ku dhaha wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma wakfid lahumaa hoos ugu dhigo u raarici janaaxa dulli garabkaaga dullaysan yacni markaa hoos ugu raarici eh, oo markaa waxa weeyaan u tawaaduco isu dhuldhig ha iska korraysinoo ha iska bidin sidii mid ka mudan oo ka fadli badan oo kale ha iska dhigine hoos isugu dhigoo u tawaaduc min alraxmati ay min ajli araxma naxariis daraaddeed isugu dhuldhig ay tawaaduc lahuma janaaxa dulli yacni janaaxaka daliil baa loo jeedaa garabkaaga dullaysan yacni mawsuufkii baa sifadii loo idaafiyey waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa wa qul waxaad tidhahdaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariiso labadayda waalid kamaa rabbayaanii sida ii soo barbaariyeen yacnii raxmad la mida barbaarintii ay soo barbaariyeen ay ii naxariisan jireen sagiiran xaalaan yarahay ay soo barbaariyeen oo ii naxariisanayeen saasoo kale allah ugu naxariiso waalid baa wuxuu la dardaarmay weladkiisiiyo wuxuu ku yidhi safar buu gelayanku wuxuu ihi aabbe u malayn maayo nolol inaad iigu soo noqonayso laakiin waalidku hadduu dhinto waa la ilaawaaye ha ilaawi waalidku hadduu dhinto waa la ilaawaaye ha ilaawi hortuu sidii bay u dhacdo uma soo noqon safarkiisii markuu soo noqon doono lix maalmood ka hor buu dhintay marka waalidada markaa ducada waa in loogu roonaadaa ducadu aad bay qaali u tahay samafalkana waxa ugu sii horreeya ka mid markay dhintaanoo keliyana maaha iyagoo noolba dee ducadii waa u baahan yihiin marka mar layba u ducee ama ha noolaadaan waalidadu ama ha dhintaanbe wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn wawasayna alinsaana allah wuxuu yidhi aadamiga waxaan u dardaarannay biwaalidayhi labadiisa waalid inuu samafalo ayaan u dardaarannay xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin xamalathu way qaadday yacni markaa insaanka ama aadamiga hooyadii wahnan calaa wahnin taagdarro taagdarro dul saaran ama dhib dhib kor saaran bay ku qaaday yacni waxa weeyaan uurka markay qaadaysay dhibaatay ku qaaday yacni wallacii iyo ilmihii ku weynaaday haddana yacni waxa weye dhibaatooyin badan bay la soo martay markii dambe xataa dhigitaanka ay dhigaysay yaa waxay ku dhigtay dhib bay ku dhigtay markay waxay umulaysay hooyadu dee waxay ku umulaysaa dhibaato ayay ku umulaysaa yani bayna alxayaati waalmowt geeriya nolol bay ka dhaxaysa khatar bay xaaladaa ku sugantay wa fisaaluhu fii caamayn naaska goyntiisa naaska laga goynayaana laba sano gudahood buu ahaaday an ishkur lii waliwaalidayk aniga i shukri naq ayuu allah amray waliwaalidayk labadaada waalidna u shukrinaq labadaada waalidna u shukrinaq marka in la odhanayo ma aha sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walwaalidayn yani dadka qaarkood saasay markaa yidhaahdaan laakiin taasi waa qalad mana soo aroorin in la yidhahdaa alxamdu lilaahi walwaalidayn in la yidhaahdaa waa qalad laakiin xamdiga ilaahay baa loo gaar yeelay alxamdu marka la yidhaha xamdigaa kaamilka dhammayska tiran ya allah baa la khaasaa xamdi jusiya waa dhacdaa cid marka de in la mahadiyo laakiin xamdiga kaamilka ah yani waxa weye allah baa la gara dikri soo aroorayna ma aha in la yidhahdo saas alxamdu lilahi walilwaalidayn la yidhahdo laakiin shukriga loo shukri naqaayo labada waalid waxaa soo gelaya khayrkooda iyo wanaagga ay ku galeen in la qiro fadligooda aad qirto wanaaggooda aad sheegto aad ku ammaanto aad ugu ducayso aad markaa ateecdo kullu daalika ayaa soo gelaya ya ducada loo ducaynayo waa soo gelaysa saas aawadeed bacdu salaf waatay yidhaahdeen ruuxaa shanta salaadood tukadaa shakara lilaah wallah waa u shukri naqan ruuxa waalidkii u duceeya maalintii shan eh, goor u duceeyaana faqad shakara liwaaliday hadduu shan goor maalintii habeenkii u duceeyo labadiisii waalid waalidadiina waa u shukri naqan bacdu salaf waatay saas iyadaa yidhahdeen aayadda tafsiirkeeday ku keenaan mufasiriinta qaarkood ay ku keenaan marka ixsaankooda in la qiro oo wanaaggooda la ictiraafo oo loo samafalo oo la wanaajiyo oo loo duceeyo hadday dhinteen wax loo sadaqadaysto waqafyo loo sameeyo kullu dalika xasab alistitaaca waa soo gelis ducaduna aad bay muhim u tahay hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanna ducadaada waa u baahan yihiin samafalkiina waa soo gelaysa ad u samafalaysa waa soo gelaysa haddii xadiiskii abi daawuud ku sheegayey ruux dhintay ayaa markaa darajo sare loo qaadaa markaasaa uu yidhahdaa ilaahayow tani xaggay iga timi markaas xadiiska abi daawuudka biistikfaari waladika lak waxay kugu timi ilmo adiga kuu sugnaado ubadkaagii ka mida ah oo kuu soo duceeyey ayay kaaga timi marka ducadaas waa muhim ya labada waad waa usii xaqnimo badan yihiine dee awowayaasha iyo marka ayeeyooyinkana waa la soo gelinayaa ducada waa la soo gelinaya inaad tiraa allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina walmu'minaat inaad awowayaasha iyo ayayooyinkana u ducayso allahuma akfir liajdaadii wa jaddaati almuslimiina walmuslimaat ilaahu awowyaday iyo ayayooyinkay muslimiinta ahaa iyo muslimaadka ahaa ilaahay u dembidhaaf ya waxay soo gelaysaa yacni markaa ixsaankii aad samaynaysay ayay soo gelaysay iyo wanaaggii aad u falaysay taasay soo gelaysay sadaqaddu waxa weeye waa anfacaysaa sadaqadu laakiin dee sadaqa dadku ma wada awoodaan hmm. marka ducada in horta loogu roonaado muhim ah aad iyo aad u si muhima aad iyo aad ducada in marka loogu roonaado maalin kasta loo duceeyo maalin kasta waalidada inaad u ducayso waxa weeye arrin aad iyo aad u muhima weeye waana ixsaan iyo khayr yacni qofka ka dhacay xadiidka saddex boqoliyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo sagaaliyo toban wa can abi cabdiraxmaani cabdullaahi bn mascuud radia allaahu canhu qaala sa'altu nabiya sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud waxau yidhi waxaan weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayu alcamali axabu ila allaahi tacaala camalkeebaa loogu jacayl badan yahay ilaahay agtiisa camalkeebaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yaho allah ugu jecel yahay tacaala allah isaga korreeyey qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alsalaatu calaa waqtiha waa salaadda wakhtigeeda la tukado ayaa markaa camalka ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay fii awali wakhtiha waa soo aroortay wakhtigeeda ugu horreeya laakiin sanadkeeda waxba ku sugan laakiin saxiixa waxaa ku sugan alsalaatu calaa waqtiha waa salaadda wakhtigeeda la tukado laakiin macnaha awalnimada culamada qaar waa ka qaateenoo waxay yidhahdeen maadaama waa laga fahmayaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi oo oo maadaama calaa laga cabbiray dee in markaa xaggii sare ay tahay oo yani wakhtigii ugu horraysay laga tukaday yani markaa waa laga fahmi karaa qultu waxaan ku idhi haddaan ibn mascuud ahay uma ayun intaa dabeed maxaa ku sii xiga qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam biru lwaalidayn camalka ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay salaadda dabadeed waa labada waalid in loo samafalo qultu uma ayun intaa dabadeed waxaan ku idhi maxaa ku sii xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah wuxuu uhi jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaa ku sii xiga muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay camalka allah ugu jecel yahay inay tahay salaadda wakhtigeeda la tukado labadii waalid samafalkoodii in lagu xigsiiyey jihaadkii la dambaysiiyey oo labada waalid samafalkooda laga dambaysiiyey camallo kalena waa soo arooreen oo inay khayr badan yihiin laynoo sheegay ama dikriga ha noqdo ama camallo kale ha noqdo ama iimaanka ha noqdo waxaan la ogsoon yahay camalka ugu khayrka badan inuu yahay iimaanka laakiin marka iimaanka laga yimaado maxaa ugu khayr badan jawaabaha nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo ku saabsan camalka ugu khayrka badan maxaa lagu xambaarayaa axaadiistii nowcan maa ah, ikhtilaafaad baa ku sugan inay nowcan maa ah, kala duwan yihiin ayaa ku jirta culammadu waxay yidhaahdeen haddii camallada calal itlaaq la yidhaahdo iimaanka ugu khayr badan camallada kale siday u kala khayr badan yihiin waxay ku xidhantahay dadka nisbadooda dadka nisbadoodaay ku xidhantahy kollay salaaddu iyadu waa muhim oo waa ku xigtaa laakiin ashyaada kale nebigu markuu u jawaabayo calayhi salaatu wasalaam ama waxaa la odhanayaa dadka qaarkood waalidda ma lahayn saas aawadeed yacni wuxuu u sheegayey iyaga wixii khuseeyey buu u sheegayey ee u sidii fadliga badnaa dadka qaarkood yacni waxa weeye qaar baa waxba u sii fadli badan waxaa laga yaabaa qaarkood in naqsi gees kaga sugan yahay dabeedna markaa uu geesta u tilmaamayo inay saasi u fadli badan tahay waxay weji kale culamada qaarkood yidhaahdeen in lagu xambaaro xaalado kala duwan iyo in lagu xambaaro inay tahay yacni min khayr alacmaal oo min la geliyo oo laga tilmaamayo dhammaantood camallada ugu khayrka badan bay ka mid yihiin laakiin khusuuskooda say u kala fadli badan yihiin nasan aan loo sheegin xadiiskannu calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa samafalka labada waalid loo samafalayaa in jihaadka ay ka horrayso waa sababta laynoo yidhi marka jihaadku fardu kifaaye yahay waa in waalidada laga idan qaataa waatii ninkii yidhi marka waxaan doonayaa inaan dee jihaado oo jihaadka raaco wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam axayun waalidaak labadaadii waalid ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid yacni iyaga ku jihaad oo bimacnaa ajar jihaad iyo fadli jihaad iyaga ka raadi samafalka iyo xanaanaynta iyo wanaajinta aad wanaajinaysa u samafalayso taa waxaad ku doontaa ajar jihaad ku raadi oo ku doon ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka maadaama jihaadkii markuu fardu kifaaye yahay waalidadii in laga soo idan qaataa ay waajib tahay sida xadiiskaa laga qaadanayo jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen waxay ku tusinaysaa in samafalkoodu muqadam yahay oo isagu horreeyo ayaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk